way xeeshay kasoo heri in istiqbaalna qablo uma waagi waayo hadda fududaada istiqbaalka hadda fududaadee xerishad waay kasooheri kuma waagi waayo fayaktadtu wujuub اlistiqbaali istiqbaalu qiblaha wujuubkii waxau gooni u yahay bitaxarumi au ku ahaahaa xerishada meesha oo la rogo minka raakibka inaafada isqaabilo waxaa tooni u yahay istiqbaalka waxaa siraar asku ahaahaa xerashada keliya marki salaada asgalaayo allahu akbar marki leehayo keliya asxirahayo maxaa kugalaa salaadii allahu akbar marki salaada asxirahayo keliya usunayo daabaa saaran yahay oo hafadki korkiisa saaran yahay xerahay halahaas keliya xerashada inaas ahaado musaafir qibla qibla lka ujeedo inu ahaado awaajibaa xerashada keliya kuhaas maxaa yaele xarmashadii salaada wa salaada lagu galaya waay inciqaadkii salaada waay kuntamaysi iida waayo waxaa loo fiirihaa yani inciqaadka waaa yani yani salaada kuntamideydi yani heerkiisii runta midaasey keliya yaa la fiiriha runta mida keliya loo fiirihaa intisaalha waasleeha ana alcinqaadi xifaad waa loo dadaal loo ismaada xifaad lageeri heerkiisi loogu dadaalmin os loogu dadaalaa erashada muhim waay maxaa yeelay salaada awalkeedii ay dhaceysaa wixii ka dambeeyo idaa raaceysaa marka xerashada gooni ah, yani ah, erasha kale yani istiqbaal qiblaha waxaa wujuubkeeda gooni u yahay xerashada waraasibe markii yani asocdo qiblaadka xerahay waxay kaleeto waxay ka helay male wujuub ma aha waqiila waxaa la helay waqiila waxa qiilkaa bashanigiisa an waa daciif yustaradu markii taxliil salaa salaad markii laga baxaayana asnaha qiilka bisalaamina waa loo shardiyaa istiqbaal qibla marka kala naqbaayo ninka musaliga ah in waay erishada keliya yani ah istiqbaal qibla markaad xeriyeysid oo salaada aad gelaysid keliya ay waajib tahay adoo gaadiidkaa kor saaran od socotid oo salaadiina aad dukatid markaad xeriyeysid keliya qiblada qaadinaysaa wujuub waa inaad qaadishid waajib inta kaleete si anta socodkeeda soceysaa ilka asliha salaanta loo shardiga u tahay marka lasalaan la tahaayo salaadii damaashadeedii waaye idan qibla laqaabilo shardi waaya saradu ala shardiha fi waa loo shardiyaa maxaa yeele lama salaad lama dalaf ay leedahay lama dalaf aa maxaa lidi bilaaweedi waxaa ahaa takbiirta ahaa baxideedina salaam maksa ahayd iyadana sabiyo waayo takbiirta hadii shardi looga yeelay wujuub looga yeelay inaad marka xiraaya ibla ujeesto makiska maaan ujeeda waayo taxarumkii camal waaye laakin asaxa waxa waaye inta adkaanta kale sis ahay camal la siiga makisdaas ka baxaayo waaa la qablidaas daya waayo makiska baxaayo qiblada asiirihaa hadii istiqbaal qibla magaciisi ay ufududaato qibladaasir toobadaas ahaa marki isxirahayn allahu akbar isleeyahay waa inta ansaxay daabadii meehaas au jeediyo ha u socyo haggaas ha u wado haggaas ha u wado intaas imaan inta kaleete ilaa yani waxaa lasu wadaa meha meehiis ujeediya usociyeysaa yani usubo oo saaran hajiheeyo soo saara meelba au jiheeyo intaas intaas intaas inta kaleeta yani salaadas ku jira inuseeg ilaa xelashada keliya qiblada keliya sardi kan waxaan si leeyahay taas leehay taa u jeedo maca socodkiisii meehaas hadday ahaado salaadiisii wa uhuraa maadaama yani oos qiblada qaabila wayaxrumu xaaraamka ah oo kan أيضا dوna غyr السلاm taasi ضعيif ويحrم xaرaaمka ah ninka yعni oo saلaada oo raatibka waxaa ka xaaraam ah انxirاaفhu عan dariiqihi انxirاaفhu gadoomidiisa xaaraam ah gadoomidiisi xaaraam waaye xaaraam عan dariiqihi jidkiisi ina gadoom xaaraam ilaa ila qiblati qibladaas kugadoomaya maahane ilaa ila lqiblati qibladaas kugadoomaya maahane wayaxrumu waxa xaaraama inxiraafu inxiraafu raakib raakibka gadoomigiisi can ariiqihi can soobi ariiqihi jidkiisi jahdiisi inaad kugadoomo waa ka xaaraam maxaa yeeli jidka qibladiisa bedel u tahay ilaa ila lqiblati jidkaas kusooday qibla bedel ugu tahay ofka waay ilaa ila qibla qibla inaw gadoomo maahane maxaa qibla gadoomaya maahane maxaa yl idii asal ah law asgadooma usoo rukuubtiisii saa oo yani usoo gadisan yahay maqsadkiisii meel ahayn oo qibla asgadoomo wax ma dhiwaayo qiblaasi gadaashiis ahaasiya ma ahaanino farqi ma leh hadiiska gadoomo kibrada wiilkiis isgadimo soo ikhtiyaar caalimku yahay mukhtaar salaad waa burishaa xamdiya waa bur raacni xamdulihay hadda waxaan ku jirnaa maxaan leenahay si u raabilaa ama sidaa uqaabilaayo amase waa ka xaaraan caaliyay bedel waa ila qibla bedesho qibladiisi asalka aheed oo aheyd yani hadiiska gadoomaa loo wadaa jidkiisba kagadoomaya ilaa qibladiis ugadoomaayo meel kale ugadoomaayo mala jidkiisa socdi asalaada isudukaa xaalas xiraya waana soofeer keliya aa wujuubaysaa inaa qiblada kujeesto wayuumi waa meeraara ويومن waa mayraaraa مaعnaa waa ishaarة وlxaal sujuudhu sujuudkiisii ويumin waa mayraaraa yani hadda waxaan ku jirnaa mas'aladii raakibka aan joognaa maki oo dadkii kor saarnaay mas'aladiisaan ku jirnaa ويumin waa mayraaraa birukuucihi rukuuciisii iyo sujuudihi sujuudkiisii afada xaal oo yahay soo raaracta mayraaraa sujuudka afkad waxaa las yahay macnaha sujuudkiis waxaas ahaa afkada kooraracaas ahaa madiga waaa lagu ar sujuuduhu sujuudkiisana afkada as yahay kooraracsan sujuuduhu sujuudkiisa afkada kooraraas as yahay haleeshaa markii salaadii gaadiidki saaran yahay hortigii korkiis aa saaran yahay markii rukuuca ayaa saara dhahaa sujuudka waa kasii hoosteeda macnaha minuutiisii afkooda xaalakay dooraasan xaalashaan badiga asxabto awqaataas akriisaan oo markii kukucaysaana tahay iliha sir asaan waxaa ku dhageha xagga dhulka ku dhage inay askaaranya ku dhageeyaa macnaha sawa waladhaaru inta waxaan leeyahay haddii musaafirka yani tanafula u banaan bilaa khilaaf tanafula u banaan asaxa kaaw ahaayo oo lugahaayo bilaa khilaaf waxaa kulaazimaa inaa makis xarmahaayo iyo makii yani rukuucaayo maki sujuudaayo intaas yani sujuudi rukuuci intaa kushayno yani mustaqbal qibla dhulas joogaa mata taasi waa markiyaas socodka inta ka dheerta yani salaadii waa xarmad xarmaayo qabla sujaysaa mhm. markii rukuucayo qabla sujaysaa marki sujuuda u sujuuda qabla sujaysaa maxa intaas kulli inaas yimaado yani waa usuuroowaa hadii seer ka go-ayn insha allah marki beled degani beliyadi doono waana imaan doonaa واأظهر والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده يستقبل فيهما ويستقبلوا وقابلا قبلة قابلا فيما في الركوع والسجود والأظهر قولka muuqashada badan أن الماشية ninka socahaayo ninka socdo oo macnaha oo lagoohaayo يتم waa tamimaa waajib ahaan waa tamimaa ركوuعgu ركوuciisii iyo ركوuعgu ركوuciisi waa tamimaa وسجوده سجوudkiisa waa tamimaa ويستقبل waa qaabila فيهما في الركوع والسجود القبلة قبلة قابلة وفي إحرامه ويستقبل القبلة قبلة قابلة في إحرامه إحرامkiisi fiiriisini fadgaas qaabila waxaa lamid ah lama jalsadaas fadhiisaya lamada sida dhexdoodine iyana qiblaas qaabila <clears throat> walaa yamshi ma socdo ilaa fi qiyaamihi kuso ahaa iyo kashufudihi qiyaamka marka saatada akriyaayo iyo markii ataxiyaadka akriyaayo waa socahaa waa socahaa halahaan le way misaalka fadina insha allahu maxaa la heli imaam nawowi asir ninka oo lugaha lugta ku socdo waxaa ku waajibaa ah markii salaada asutahay oo sunada ah waxaa ku waajibaa ah rukuuciisi inaad tanimo sujuudkiis inaad taan yeelo sujuudka ay rukuuca sii weedi inuu yani qiblada ku qaabilo xal mashadiisna saas oo kale walaa ymshi ma socdo ilaa fi qiyaamih watahahudihi marka socodka kukahayo waxa waaye matiif oo magaciisii hoos yani qiyaamkii faatixadii mas akrihaayo iyo suuradeedii ataxiyaadka intaas wardi camal soo akriya soo socdo ma israwo ujeedo ma israwo aggaas ujeedo agga ujeedo taas kusoo ku akriyaa waxaan soo ogaanay raakibkii sasu dukuhaayey ninkii oo saarnaay gaadiid korkii saarnaayo ama ragti korkii ahaaba ama faras ama dameer waxaan soo marnay haddii iiba ay joogto macnaa ay taagan tahay oo adigna aad ku jirtid yani meeshii oo ad ku hurdeysid marqadkaada aad ku jirtid oo deji ama maxmalkii waxyaabahaas ayee borida waa yiraahyna umadaha soomaaliga barin camal loo oo loo jiifahayo waay maxaa jira qofkan haa habta unaka marakaanba dadka waa taas taasi ninkaas hadii isku jiro markay daabada joogto ay taagan tahay yani sis duka lahay rukuucii sujuudkii istiqbaalkii waa soo fogaani waxaas naqahaa markaasi waxaad naqaynaysaa mincuubka joogo camlaad naqayaysaa mincuubka joogo ulkawtis jimacmala bakeysi waxaa lagaa rabay markaasi waxaa lagaraba adiga istiqbaal aa ah lagaraba keliya qibladaa inaad qaabishid ood fiirsatid fiirsa fiirsashadeedii keliyaa lagaa rabaa wakaas ninka oo saarnaay yani gaadiidka korkiisa waxay aan ahayn <clears throat> intaas aan ahayn oo magaciisii hublaba aan ahayn waxaa samiiraara ishaaro ad ku tuka ishaaro ad ku tukanaysaa haddii oo istiqbaal qibla isfudaanin ad isfudaanin kale wax oo yani qiblada oo loo qaabilaayo ma jiro waa soo marnay istiqbaalka oo lasoo sheegay hagee waayo hagee ah, yani qibla looga qaabilaa waxaa lagu qaabilaa imaam nawowi asagii waxaa soo marnay kii soo maran waayo yqtas وuجوb ااsتقباal yani waxaa gooni u ahaadaa gabada qaabilkeedii wujuubkiisii taxarumka meeshii ku waajibi meesha oo taxarum ku waajibaye waxay taxarum aan ahayn xarmashaad aan ahayn maya maya adoo qibladaa markaad maha saarantii mayaad qibladaa adka dhigatay adka laawanin maalka meeshii adiga qiblada adka yeelati adka laawanin meesha le uwada ilaa markayd xarmayaysid xudwada ama kabish xarmayaysid gaadiidkaasoo toosi yaabadaad saarnayd xudwada ujeedi salii fardan wasalii sunatan duxaa lilahi tacaala allahu akbar salii salaad cawa haday tahay usalii sunata salaat witr lilahi tacaala allahu akbar sunat salaat leyli allahu akbar ilaa markaad xerayaysid markeedna saas leeyahay iyana saa leewahay yani maxaa laga rabaa markiiba hataa qibloda inaad qaabishid waxay intaa kasoo heri mawaajiho hadda waxaan niri imaam nawawi cseeye adharu ana almaashi yatumu rukuucahu sujuudahu wayastaqbilu fiihimaa wafii ixraamihi hmm. kan socodka koon luftii ku dukahaayo socodka dukahaayo sunada dukahaayo macnaha waxaad xiratay salaat duxa waxaad usucehaysaa dantaadi aad usucehaysaa mati xirahaysa marka intaa waa kasoo baxan raakibkii hadda waxaad ku dukiyay ahaayo markaad xerhaysid salaada masalan waxaad xerhaysaa sunayaalkaa la wadaa nawaafijaa la socdaana fawdi meyaa kuma jiro salaadii sunada ahayd maalin waaye duxaa nawaafishii mutlaqada ahayd kuwaas waaye iyo sunayaalkii kaleeta oo mutlaqada ahaayeen haddiid xerhays maxay usallii rakacatayni sunata duxaa lilaahi tacaala allahu akbar markaad xerhaysid qiblada usiidka duqsiyaysaa waa socdohaysaa mugta waana kuu fudud qiblada usiidhay markaa waa xerhaysaa markaa kabacdi hadaad xeratid mar hadaad xeratid dantaada usoceysaa faatixadaad akriyaysaa faatixadii akriyohaasid socodka ku akriyaysaa mjeedada u akriyaysaa suuradii kadib yani bacd alfaatixa la akrihaay taas kale mihi ujeedad u akriyaysaa intaa waay dantaada usoceysa meeshaas maxaa yeele adi safra adiga adoo safr ah waladharu ana almaashiya asi imaam rawaawi yatimu rukuucu rukuucis waa tamiila وسجود الجلوس waa كاملا ninka ركوع الماشي iyo سجود الماشي ركوع الماشي waa كاملا وسجود الماشي سجوudkiisna waa كاملا markaas s كاملا waa socdaa waa qبla ujeesaha waa ركوعa qblada oo wajeytaha yani waa rukuuca sujuudka mal sujuudaay dhulkaas la socdaaye waa u dhow yahay wejigaas ulka dhigaa waa sujuuda taamaska dhigaa meeraas male wax la ishaaraayo la meeraayo meha male sunaad kudhegeysaa hadii masalan ama sunayaalkii kaleeto waaye safarna waa tahay maashiga waxa waaye rukuuciisii taamaska yeela qibladana waa wajeytaha sujuudkii yani في زمن ركوعه ma yani rukuuciis waa kaamiyela wa fii zamani sujuudihina sujuudis waa kaamiyela qibladana waa ujeesa martis yani socdo oo rukuuc la gaaro faatixadii suurda soo bada as rukuucaya qibla ujeesa rukuuc kaamilas imaha wa in lagu akriyaya subxaan rabbi laclaa bixamdi kul waa ku akriya waa jeeya markaasi waa jeesa martis ictidaalayo rabbana laka alxamdu min asamaawaat min ma shita intaas waa keeni doonaa insha allah markaas lehaayana waa socod ictidaalka waa soca ku waa ka baxay waa soca dantiisa soca markaas وفي زمن إحرامه إحرامki زمنkiisine وفي إحrاamihi madhn وفي إحrاamihi xrmashadiisi kigeedine intane waa yani qiblado qaabilaa qiblado ujeesahaa aa waa soo laaba iisaha xraamti maso ahaayo ninka oo yani socdo maso ahaayo socodka ilaa zamanka qiyaamtiisa markaas jooga as yahay faataada akriyaayo socda ku akriyaa warjicam waa ku akriyaa suuradeedi kasii owla waa sii akriyaa ataxiyaadki wi tashahudihi wa fii zamani tashahudihine taas oo kale maxaa sirishaa sujuud sabul fiha fi icraamihi walaa yamshihi ma socdo waxaas ku ahaa ilaa fii qiyaamihi qiyaamtiisi fiigiisa ku ahaa wa tashahudihi tashahudkiisi tashahudii waa ku ahaa zamani qiyaamihi waa soc ahaa wakti oo qiyaamka la gaaro markii asxibta allahu akbar tiraa intii faatixa asahan aan socal ku soc soc safar waay suuradeed socda ku amriya markiis yani rukuuc adka ictidaalka ixtidaalan socda ku ahriyaa haddii ataxiyaad usfadhiisana ma ufadhiisahaye ataxiyaadki rukuuc ay sujuuda rukuukaco oo juluus gala sii datayn oo fadhiisahayey fadladan waa qaabilahaye atixiyaadki hadii la gaari bihi atixiyaadki sanadkiisi ya la akri lahayne waas ku akrihaa socda ku akrihaa saxaxyo marka horo qiblada qaabil saasaa la wadaa macnaha suuradda waxawaya marki horo qiblada ujeesta kow adoo socaheysi sunata usoca adika rabtaa ama tunayaalka maalintii lagaa rabo inaad dufisa aragtaa awal qiblada wujud markaa xero salaada usali rakcatayni salaata duxaa allahu akbar adoo qiblada wujud markaa kabacdi soogadoon fadhiga ka soogadoon min usoco lahaad sooba maqsadii iyasaaka dhaaa usocda jahdeedii sooba maqsadii qalbigiisii maha yani jahdeedii as ulaabahaa markaas hadii ulaabatid marki salaada waa xerati maxaa lagaa rabaa وkuna ku ahaay وجهt وجهي ladi fdr maay حنيف مسلمa وma ana min المشhrikiin ina salaati mشhrikii kuli intaas saasku ku akrigaas laakin bas inti faatixada akriniin od xerati bacdigeedi markaadna soo laabo waxaad laaba haysaa jahdi usocoti fadada ahaata ama غeyrkee mi ad usocoti oo safarkaadi ahay safaraad tahaye meaasi ujeeso markaas maxaa akriyay bad xorasha bacdigeed aad bilah min shaaan rajiim hata inti la gaari wajahtu wajhi nabi fatara samaawaat anifa muslimin waana almushrikiin ilaa iska dhamayska akri wado socodkaadi wado ilaa yani socodkaadi wado macnaha socodkaa wado riicu socodka u may ujeedi u wado socodkaa wado socodkaas yani asocdo wahaysid salaadaadii maku bureyso socodkaa asocdo wahaysid yani hordi oo kala soo nasaha maxaa yeele adiga safaraa tahay qasdigaadii miyay ahaaya kasoceysaa salaadane yani sideed uwadaysaa salaa uwaya haddii faatixada aad degtid suuradaad bilaabaysaa socodka kuwad socodka kuwad ilaa maala suurat baqlaa ku ahriya degtid malim baa ku akriyey dadaad akriyeysa akri ooda duceysis akri hadii rabtiid markaas iska akri sugaada baqr akri dhamaanteed haddii rukuuc la gaaro oo rukuuc la soo gaaro qiblada xageed usoo laabo qiblada waa kajeediye iyo usafarsiya usoasiye qiblada rajeysa usoo laabo marka sujuudka iyo rukuuc la gaaro aduu fiiri riboogaa jahdeedii markaa usoo jeesho rukuuc maaho rukuuc markii rukuucaysa ribada usoo jeesho maaha rukuuc haddii rukuucdii haddana ictidaalaad timid yani adoo aasi samic allahu liman xamid rabbana laka alxamd waxaad leedahay markaasay haddii rukuuc aad gaartay jihaadalqibla usoo jeeshatay maxaad leedahay rukuucad hadiisi markii kusoo ictidaal allahu liman xamid taas wado mas socotaa wada hadaba socotaadii wado yani meeshii u socoti meesha u wado soco samic allahu liman xamidahu markii taraahid markaa maxaa ku haddii adi kale ahayd rabanaa laka alxamd mil asamaawaat wamil alardi wamil maa shiita yani ahlu sanaa'i walmajdi xaqu maa qaala lacabdi wakullanaa laka cabdi allahuma laa maanic lima cadayt socotaa ku jirtaa muctadilaata markaas ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما اللهم لا مانع لما أعطيت فضنا لما أعطيت نحن أبيت ما دون مؤوهي وعملها لكن لفظي رسولك الغيري وهذا اللهم لا مانع لما أعطيت وما هو ولا معطي هذا سنة ولا لازم كنت يسوع يعني ولا معطي ولا معطي ما هي ولا معطي walaa muطiya lima manacta waxaa waa infacd ljidta markaas waa dhameey hadda maxaa la gaada markaasay hadi haas dhameey maxaa kalawaa ninka dukahay maxaa laga rabaa sujud waka ictidaal waa kasoo baxay intaas dhan socda isku akriya mee sujeedi ay jaha sujeeda isku akriya qiblo looma looma looma fiiri haayo khalaadiisa socodkaa kuma bureyso gordi khalaas u ahaa maxaa safar waaye iskugi safar waaye markii sujuud asgaaro ninka qiblada hakadomo haddana meesha socda kasoo laabto qiblada hakasoo laabto qiblada hasoo jeesto qibladaas barsujeesto hasujuudaa dhulkas hasujuuda sujuud caadi ah hasujuuda dhulkas madaxiisa dhigaa haddii lamada sujuud hasdameeyo aska baxo astago maxaa laga rabay marka maxaa laga rabaa waa joogsa joogsiisa oo socodka akri id suuradeedi yani ka ka akri faatixada suurada qiyaamka markaas tiid oo faatixada akriyeys socodkaa ku akriyeysa oo gadoono markaas kabacdi wata markaas kabacdi rukuucii ixraamkii iyo rukuuctii ixraamii marka hore waxa waaye ixraamka iyo rukuuca iyo sujuudka waxaa leedahay istaqbil اqibla goobta so ahaayo zamanka qiyaamkiisi iyo zamanka tashahudkiisi waxay kulmisteen yani ictidaal sami maxaad kulmisaa samic allahu liman xamida ad kulmisaa intaasay nafteedii zaman qiyaamka oo hadda hadda aan soo sheegna iyo zaman tashahuda meehaad waa ku ataxiyaadka ku akriyaysa waaye socdaa ku akriyaysa markii rukuuc la gaaro sidii le rukuuc markii la gaaro joogso oo macnaha soo gadoon lagu socodki kasoo gadoon gabala usoo jeeso rukuuc sujuudka saas oo kale haddii sujuudaysid sujuudka waa taamyeeleysaa qiblada ujeesaysaa dhulkaas dhulka ujeesdhigaa soo qiblada ujeedo yaa sujuudaa sidaan ah salaadii alugu lahaa hadda waxaa ogaatay inta oo qiblada adkaad dareysid wajibaadii inta waajibkaadii oo qiblada ad qaabilnayd halahaan waaye intaa waaye ilo intaad qaabileynin intaad qaabileysid waad ka ogaatay intaad qaabileynina waa ogaatay qiblada qaabilkeedii intaa waajibka as yahay waad ogaatay waxaa waaye saddexdaan waa ixraamka ukuuca sujuudka halaas yani waxaad kuqaabileysaa intaad safarkii sonayaal aad dugahey sonayaalka dughayaa loo wadaaye ku abtad waa socotaa markaad xereysid salii fardod usalii rakcatayni sala salaad duhaa ilahi tacaala allahu akbar waa socotaa wuxuu amsila gaaro dad soo gadoon qibladii uu rukuuc markii oo dhamaysid ictigaalka adka baxdi iyo wixii la akri lahaa joogad socodkaad ku akriyeysa socodkaa aad ku akriyeysaa markaa socodka ku akriyeysid duwan laad le waay marka adiga maxaa lagaa rabaa maanta kulli waxaa lagaa rabo yani mustaqbal qiblahi masaajid dariiq lagagaduu macruufa bacdi waxaad tuureysaa <coughs> adoo waxaad yani kabaha kuu jiro kabaha saahriyahay adoo kabaha ku jiro yani wado sujuudka rukuucaad sookabaa kuwa jira wado yani kuli kabaa kuwa jira maxaa rabaa kabaa naw